بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd alurjuuz almi'iya ibn abilciz alxanafi raximah اllahu tacaala waxaa inoo dambeysay ghazawaadkii uu ka warramayay sheekhu raximah اllahu tacaala iyo bacd اlaxkaam wuxuu naadimku yihi raximah اllah wa kaana fi اlkhaamisati ismac wahiqi alifku fi lgaswi bani mustaliqi alifku waxaadidatu lifki ifkiga iyo been abuurka dhacdadiisii bacda gaswati bani mustaliq waxay ahayd bani mustaliq gaswadoodii iyo duulaankoodii ayay ka dembeysay wa kaana gaswuhum duulaankooduna wuxuu ahaa fi lkhaamisati sanadkii shanaad ayuu ahaa ismac warkaa maqal oo wasiq ku kalsoonow <clears throat> nadmigu wuxuu u baahanaya si markaa loo fahmo <clears throat> oo hadalku u noqdo waadix taqdiim iyo taakhiir iyo taqdiiraad buu baahanaya marka hadda beydkan oo kale nusakha qaar waaa waxay tilmaamayaan sida markaasi muxaqiq u ku sheegayo in shadriga dambe uu horreeyey oo alifku inuu horreeyey alifku fii gaswi beni lmusطaliqi inuu aha shadriga hore shadriga dambana uu ahaa wa kaana fi اlkhaamisati ismac wahiqi sidaa marka haddii lagu socdo wuxuu noqonayaa alifku wa xaadiثaة اlifki ifkiga iyo been abuurka dhacdadiisii fi lgazwi ay bacda gazwati bani اlmusطaliq reer bani musطaliq duulaankii lagu qaaday ayuu ka dembeeyey dagaalkaas gadaashiisa bay dhacday xaadiثaة اlifki duulaanka haddaba goormuu ahaa wakhtigeebuu ahaa wa kaana gaswuhum banilmustaliq duulaankoodan wuxuu ahaa fi lkhaamisati sanadkii shanaad buu ahaa ismac warkaa laguu sheegaya maqal oo wafiq ku kalsoonow marka wuxuu inoo sheegay sheekhu laba arrimood mid waxaa weeyaan duulaankii banilmustaliq midna waxaa weeyaan xaadiثaة اlifki xaadiثaة اlifki waa dhacdadii been abuurka waxaa lagu been abuurtay caaisha radia allaahu canha waxaana ku been abuurtay oo been abuurka bilaabay niman munaafiqiina ayaa bilaabay nabigu markuu aaday duulaankaas banilmusdaliq ama muraysiic kii la yidhaahdaba banilmusdaliqna waa qolada waa qolo ka mid a khusaaco ka mid ah baa banilmusdaliq la yidhaahdaa musdaliquna waa awowgoodii weeyaan Eh, gaswatu bani lmusdaliq waa la yidhaahdaa gaswatu muraysicna waa la yidhaahdaa muraysicna waxa weeyaan waxaa loo nisbaynayaa biyo yani markaa halkaa ku yaallay markuu nebigu duulaankaas uu qaaday eh, duulaankaasi qoladaa marku ku qaaday uu ku jebiyey uuna laayey haniimooyinna waa laga soo helay markii nebigu ka soo noqday calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo dhexda lasoo marayo intaan la soo gaarin magaaladii madiina bay markaa xaadisada dhacday oo caaisha radi allahu canhaa markii ciidankii meel uu degey bay yani markaasi dibadda u baxday kadibna waxaa ka luntay kuul ay sidatay meeshii bay dib ugu laabatay intay raadinaysay baa la guuray oo meeshiiba laga guuray waxay timid caaisha radi allahu canha meeshii laga guuray bay timid oo cid aysan joogin waxay ogeyd marka mar haddii la waayo in dib loogu soo noqon doono lasoo raadin doono halkeedi ba iska fadhiisatay marka ayadoo halkii fadhida waxaa u yimid saxaabi la yidhaahdo safwaan ibnu mucaal baa u yimid safwaan ibnu mucaal baa u yimid kadib markuu arkay istarjac inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi aad booga naxay kadibna gaadiid awr watay gaadiid watay buu markaa intuu u fariisiyey oo ka fogaaday bay fuushay kadibna uu ku qaaday oo ciidankii buu ka dabageeyey ciidankii markuu ka dabageeyey baa munaafiqiintii waxay yidhaahdeen caaisha xumaan bay samaysay caaisha xumaan ayay samaysay mudduu marka arrinkaas taagnaa yacni markaasi oo beentaa la faafinayey oo meel kasta laga riday Eh, waxayna ma soo degin caddaynaya oo sheegaya markaas arrinka ka warramaya muddo kadib ayuu markaa waxay soo degay caddaynaya inay caaisha beri tahay warkaa lagu sheegayana inuu been yahay caddaynaya aayado fii suurat annuur ka mid ah buu alla kaga warramay ina aladiina jaaءuu bilifki cusbatu minkum kuwa been abuurka la yimid waa koox idinka idin ka mid ah laa taxsabuuhu sharan lakum ha u malaynina inay shar idiin tahay been abuurkaa lidinka sameeyey bal huwa khayrun lakum khayr baa idiin tahay likulli imri'in minhum maktasaba min alإithm waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim muslimiintii waa lagu canaantay lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna wاlmu'minaatu bianfusihim khayran wa qaaluu hada ifkum mubiin markaad maqasheen maad dhahdaan waa been abuur iska cad aayado badan baa marka soo degey allow ku baryeelayo caaisha arrintana kaga warramayo in aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi اdunya walahum fi اlaakhirati cadaabun cadiim alle wuxuu leeyahay kuwa yani markaa qadaf iyo markaasi u gafaya oo zina ku ganaya kuwa markaasi dumarka dhowrsoon lucinuu fi dunya adduunka waa lagu lacnaday aakharna cadaab weyn bay leeyihiin marka aayado ayaa ku soo degay lagu faahfaahinayo arrintaas loogu goodinayo nimanka xumaantaas sameeyey caaisha radi allahu canha waxay tidhi lasha'nii fii nafsii kaana axqar min an yatakalama allahu fiya biamrin yutlaa sha'nigaygu waan iskala yaraabay tidhi in markaasi ilaahay iga hadlo arrinkayga ka hadlo ilaahay inuu beriyeelayo waan ogaa laakiin aayado la akhriya ilaa yowmi alqiyaama inuu ilahay u soo dejiyo taa waan iskala yaraabay tidhi marka aayaad baa lagu soo dejiyey ku beriyeelayo kuwii markaa been abuurkana markaasi ilaahay markaa ugu goodiyey cadaab daran ugu goodiyey marka taasu taasuu ka warramayaa sheekhu xaadidadaas marka waxay ahayd banilmustaliq duulaankoodii markuu nebiga ka soo noqday ama muraysiic muraysiicuna waa biyahay isugu yani markaasi ay isugu yimaadeen weeyaan markii laga soo laaftay markaasay ahayd alxaafid ibnu kaiir wuxuu yihi tafsiirkiisa waxay ku ijmaaceen culimmadu qofka ku caaya caaisha radia allahu canha qofka ku caaya arrinkaas ilaahay u ka beri yeelay oo ku gana arrinkaasi fa innahu kaafirun liannahu mucaanidun lilqur'aan waa gaal mucaanidun lilqur'aan way qur'aankii buu diidan yahay ilaah baa beri yeelay haddana iyadoo ilaahay beri yeelay qofka haddana been kasii sheegaya caaisha oo xumaantaa ku sheegaya yani markaasi waa kaafir shiicada kuwa ka mid a ah, yani markaasi waxyaalahay ku dhaleecayeen bay ka mid tahay caaisha yani markaasi radia allahu canha marka sidaa uu sheegay alxaafid ibnu kaiir raximah allahu tacaala waa ijmac ahli اlcilmi inuu qofkaasi kaafir yahay wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala alifku waxaadiثaة اlifki dhacdadii been abuurka lagu been abuurtay caaisha radia allahu canha bacda gaswati bani اlmusطaliq waxay dhacday duulaankii bani lmusطaliq gadaashiisay dhacday ka dambaysay duulaankaas goormuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa gaswuhum duulaankooda qoladaa lagu duulay fi lkhaamisati sanadkii shanaad buu ahaa mar haddii sanadkii shanaad uu ahaa xaadiثaة اlifkina waa sanad khaamisa ina dhacday maadaama ay ka dambaysay oo iyadoo safarkii laga soo noqday ay dhacday bimacnaa xaadiثaة اlifkina sanad khaamisay dhacday ismac warkaa maqal lagu sheegayo wasiq kuna kalsoonow marna habeeni buu sheekhu ku leeyahay wadawmaة اljandali qablu waxasal caqdu bnati اlxaariثi bacdu waاtasal wadawmaة اljandali wa gaswatu dawmat اljandal gaswadaasi qablu kaanad qablu intaasay ka horreysay waxasala waxaa dhacay caqdu bnati اlxaariثi ibnu xaariث yani markaas inantiisii meherkeedii baa dhacay bacdu intaa kadib waاtasala ay dakhala biha nebiguna markaas waa la aqal galay halkan wuxuu inoo inoogu sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala qolo la yidhaaho meel dawmat اljandal ilaa yowmina haada dawmat اljandal ayaa loo yaqaanaaye meeshaasuu nebigu duulaan ku qaadaa calayhi salaatu wasalaam marka duulaankaasi banilmusdaliq way ka horraysay qaswatu banilmusdaliq tanaa horraysay qablu wa dawmatu ljandali qablu ay qaswat banilmusdaliq maxaa yeelay qaswatu eh, banilmusdaliq dawmatljandal rabiiculawal bay ahayd banilmusdaliqna waxay ahayd shacbaan bay ahayd marka banilmusdaliq ayaa dembaysay qaswadaasi kadib waxaa dhacay marka nebigu wuxuu guursaday juwayriya bint اlxaariث juwayriya bint اlxaariث gabadhaas ayuu nebigu guursaday calayhi الsalaatu wasalaam waxayna ka mid ahay dadkii lasoo qafaashay duulaanka dadkii lagu soo qafaashay ayay markaasi ka mid ahayd waxaana qoriga yani markaa helay oo sahmi ahaan u helay saxaabiga la odhan jiray thaabit ibnu qays baa helay wuu kitaabeeyey oo wuxuu haddaad xoolaha ii keento waan ku fasaxayaa buu yidhi kadib nebiga ka guday calayhi salaatu wasalaam kitaabadii wuxuu lagu kitaabeeyey nebiguna waa guursaday waana xoreeyey markii nebigu guursaday waxay saxaabadu sii daayeen oo xoreeyeen boqol ka mid ah reerkii dadkii lasoo qafaashay dadkii lasoo qafaashay boqol ka mid ah guurkaa nebigu u guursaday oo ku sharfaya baa la sii daayey ikraaman lisihri rasuuli lahi sal slam boqol ka mid ah dadkii lasoo qafaashay ayaa la sii daayey marka iyadna eh, waxay ahayd xilligaas ayay ahayd juwayriya bint اlxaarisna waxay ka mid ahayd zawjaat الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam bay ka mid ahayd wa dawmat اljandali marka dawmat اljandal waa magaalo markaasi macruuf ah magacan bay macruuf ku tahay ilaa yowmina haada wa dawmat اljandali wa gaswatu dawmat اljandal meesha dawmat اljandal la yidhahdo duulaankii lagu qaaday kaanat qablu ay qaswati bani lmustaliq way ka horreysay waxasala waxaa dhacay caqdu bnati اlxaaris markaasi muxaaris marka wuxu ninkii madaxda u ahaa ayuu ahaa ninkii banilmusdaliq ra'iiska u ahaa ayaa dhalay marka juwayriya bint alxaaris almusdaliqiya min bani lmusdaliq marka waxaa dhalay ra'iisu qowmihim ayaa dhalay waxasala waxaa dhahay caqdu ibnat alxaarisi ibnat alxaaris ninka xaaris la ohan jiray inantiisii meherkeedii baa dhacay bacdu intaa kadib waitasala bimacnaa dakhala biha nebiguna waa la aqal wa caqdu rayxaanata gabadha rayxaano la yidhaahdo meherkeedii kaana fi dilkhaamisa sanadkii shanaad buu ahaa uma gaswatu banilaxyaan duulaankii banulaxyaanna kaanad waxay ahayd bad asaadisa sanadkii lixaad bilowgiisa ayay ahayd halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa raximah allahu tacaala gabadha la yidhahdo rayxaana oo ka mid a dadkii laga soo qafaashay nimankii bani qurayda bani qurayda waa soo marnay nimanka yahuudda ahaa oo ugu dambeeyey magaalada madiina kuwii laga raray dumarkoodii carruurtoodii waa lasoo qafaashay raggoodina waa la laayey wixii qaangaar ahaa baa la laayey marka dumarkii lasoo qafaashay waxaa ka mid ahayd rayxaana ka mid ahayd nebigu waa xoreeyey calayhi salaatu wasalaam waana guursaday culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihin maya addoon bay ahaydoo addoommadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahayd marka caqdigeedii haddii laga dhigo waa sidun adim ku socdo weeyaane zawjaadka haddii laga dhigo caqdigeedu wuxuu dhacay sanadkii shanaad oo hijrada ayuu dhacay waxaa kaloo ka dambeeyey ghaswatu bani laxyaan nimankaa bani laxyaan la yidhaahdo duulaankii lagu qaaday wuxuu ahaa sanadkii lixaad bilowgiisa ayuu ahaa nimankaana duulaanka lagu qaaday sababtiis wuxuu ahaa saxaabay laayeen marka hore dad bay soo dirsadeen dad baa nebiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam marka niman baa nebiga u yimid aya waxaad nasiisaa rag qura'a oo qur-aankana bara nebigu rag buu ku daray riwaayaadka qaar waxay sheegayeen lix qaarna waxay sheegayeen toban bay sheegayeen marka raggii lagu daray bay markaasi intay ugu yeerteen qolo kale bay laayeen been bayna sheegeen raggaas marka markay laayeen nebigu aad buu oga murugooday calayhi الsalaatu wasalaam si markaa nimankaa loogu soo aaro loogu soo aarogudo buu nebigu duullaha ku qaaday nimankii laayay saxaabada raggii markaasi been bay u sheegeen qaar waxay yidhaahdeen waydin daynaynaaye magantayda soo gala qaarna way diideen saxaabi lo odhan jiray caasim isagu wuu diidey inuu magantooda soo galo kadibna way dileen dhowr saxaabi oo markaasi isu soo dhiibay way dileen raggay dileen waxaa ka mid ahaa saxaabigii la odhan jiray khubayb ibnu cadiy way qabteen kadibna magaalada makay geeyeen waxay ka iibsadeen nin uu yani markaa niman uu aabbahood laayey dad uu ka laayay xilligii markaasi beder bayba ka iibiyeen oo gacanta u geliyeen nimankaasna way dileen intay magaalada maka ka saareen oo meel ka baxsan u saareen bay halkan kusoo dileen marka khuyayb wuxuu ka mid ahaa raggaas ay qabteen nimankaas banulaxyaan kadibna ay maka geeyeen oo qoladaas markaa ay ka iibsadeen markay dilayeen hadalladii u lahaa waxaa ka mid ahaa isagoo gabay tirinaya walastu ubaali xiina uqtalu musliman calىa أyi janbin kana fi اllaahi madjaci wadalika fi daati اlilaahi wain yasha yubaarik calىa awsaali shilwin mumazaci yani yani ooma aaba yeelayo ma ihi mid u aaba yeelaya mar haddii lay dilaya anoo muslim ah walastu ubaalihi xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kaana fi llaahi madjaci si kastoo lay dilaba ooma aaba yeelayo marka nimankaas ayay ahaayeen banulaxyaan nebigu ku qaaday duulaanku ku qaaday marka taasi waxay ahayd laakiin duulaanka marka lagu qaaday sanadkii lixaad bilowgiisa ayay ahayd wa caqdu rayxaana gabadha rayxaana la yidhaahdo oo ka mid ah dadkii laga soo qafaashay qurayda meherkeedu kaana wuxuu ahaa fii dilkhaamisa sanadkii shanaad fii dilkhaamisa khaamisatii u saaxiibka ahayd bay ahayd macnaa sanad khaamis ahayd uma qaswatu bani laxyaan duulaankii banulaxyaanna kaanad waxay ahayd bad asaadisa sanadkii lixaad bilowgiisa ayay ahayd wa bacdahu istisqaa'uhu waduu qarad wa sudda can cumratihi limaa qasad wa istisqaa'uhu nebiga roobdalabkiisu calayhi الsalaatu wassalaam kaana wuxuu ahaa bacdu intaa kadib buu ahaa waduu qarad wa qaswatu duu qarad qaswada duu qarad la yidhaahdo ayaduna waxay ahayd bacda qaswati bani laxyaan bay ahayd wasuda nebigu waa laga hor istaagay calayhi salaatu wasalaam can cumratihi cumradiisi baa laga hor istaagay lamaa qasad markuu u qasday cumrada oo markaasi cumro uu soo aaday cumradii baa laga hor istaagay oo loo diidey halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa dhowr arrimood mid waxaa weeyaan nebigu inuu roob dalbay nebigu inuu roob dalbay roob dalabkaasi uu nebigu roob dalbay calayhi salaatu wasalaam yacni waxay ahayd sanadkii lixaad ayay ahayd ibnu ibnuqayim eh, raximah llahu tacala ayaa ku tilmaamaya zaadulmacaadka wuxuu leeyahay nebigu dullaamadiisa mid ka mid ah ayuu roob dalbay sababtuna waxay ahayd mushrikiintaba waxay oga hormareen meeshii biyaha laga cabeeyey bay oga hormareen marka muslimiintii haraad bay la kulmeen nebigay yani markaa usoo dacwoodeen oo u yimaadeen ayagoo markaasi biyola-aanka cabanaya munaafiqiintii qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen low kaana nebiyan lastasqaa liqowmihi kama stasqaa muusa liqowmih hadduu nebi yahay qoomkiisuu biyo u dalbi lahaa sida nebiyullaahi muuseba qoomkiisa uu biyo ugu dalbay warkii baa nebi maxamed loo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi awaqad qaaluu waxaasay ku hadleen casaa rabbukum an yusqiyakum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu idan waraabiyo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam gacmaha ayuu fidiyey rabbi buu beriyey famaa radda yadayhi min ducaa'i xataa adallahum الصaxaab nebigu markuu gacmaha saa markaasi gacmihii u taagay markuu soo ceshadayba daruur baa qabatay markiiba wa umtiruu yani markaasi waa la roobeeyey faafcama sayru اlwaadi wuxuu buuxiyey afcama macna amla wuxuu buuxiyey daadkii waadigii buu buuxiyey dadkii baa cabbay oo ka dhaansaday biyihii xadiidkuna waa xadiid xasana weeyaan marka xilligaas istisqaagaa nebiguu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam sanadkii lixaad bay ahayd asanad saadisa ayay ahayd kadib waxaa dhacay buu sheekhu yidhi duqarad khaswada duqarad la yidhaahdo ayaa dhacday iyaduna waxay ahayd duqarad ninkii la odhan jiray cuyayna ibnulxusn ayaa markaa duulaan ku soo qaaday nebi maxamed calayhi salaatu salaam geeli foofay geeli foofay oo magaalada madiine ka baxay geeli canaan laga maalayey oo magaalada ka foofay ayuu soo weeraray kadibna wuu kaxaystay ninkii geela la joogayna wuu dilay raacigina wuu dilay warkii baa marka la maqlay inuu ficilkaas sameeyey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ciidan buu yani markaasi waa ka daba tegey raggii ka daba tegey waxaa ka mid ahaa salama ibnu saxaabigaasoo ragga aadka u dheereeya ahaa uu ka daba tegey hadalladii ku hadlayna waxaa ka mid ahaa khudhaa ana bnu walyowma yowm rudac yani qaado leebkii ay markaa markaa ayuu ku ridayaa wuxuu leey marka qaado waxaan ahay ina akwac baan ahay maalin maantana waa maalintii rudaca macnaa maalintii kuwa xunxun weeyaane qaado ayuu lahaa marka waa laga daba tegey xoolahay qaateenna waa laga soo celiyey xoolihii waa laga soo celiyey nebigu calayhi salaatu salaam ciidankii markaasi ee uu la socday oo halkaa tegey waxay tageen biyaha leeduuqalad la yidhaahdo halkaasay waxay ku gowracdeen neef geela nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu joogay maalin iyo habeen kadibna wuu soo noqday nimankiina way carareen ninkii raaciga ayay dileen xaaskiisina way kaxaysteen intaasay geysteen laakiin xoolihii waa laga soo celiyey marka duqarada taasay ahayd wasudda can cumratihi lamaa qasad halkan wuxuu ka warramayaa nebiga in laga hor istaagay cumradiisii markii uu doonay inuu soo cumraysto sanadkii lixaad bay ahayd nebigu waxaa la socday kun iyo dheeraad ka mid a saxaabadiisa iyagoo cumro doonaya bay nebiga soo raaceen calayhi salaatu wasalaam marka nebigu intuusan tegin maka oo magaalada uusan gelin baa wuxuu diray cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu cusmaan ibnu cafaan ayuu diray isagoo markaasi doonaya inuu u sheego quraysh inaysan doonayn wax dagaal ah oo cumrada ay doonayaan cumrada inay cumro doonayaan dagaal aysan doonayn arrinkaa u sheeg buu yidhi ayib marka oomaysan saamixin oomaysan ogolaanin nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam inuu markaa cumraysto leanna dagaal baa lagu kala maqnaa beder baa lagu dagaalamay oo uxud baa lagu dagaalamay oo axzaab baa markaasi laisugu yimid dagaallaa dhacay marka weli ma arag waa sanadkii lixaad marka sanadkii lixaad lix sanuu nabig ka maqan yahay magaalada maka marka cumradii nebi maxamed inuu cumraysto way u diideen laakiin heshiis baa ka dambeeye waa la heshiiyey sheekha inoo socda wasuda nebiga waxaa looga hor istaaga calayhi الsalaatu wasalaam can cumratihi nebigu marka halkaasuu ku xalaaloobay halkaas intuu ku xalaaloobey ayuu markaa ka noqday wasuda waxaa laga hor istaagay can cumratihi cumradiisi baa laga hor istaagay lamaa qasada markuu cumrada usoo qastay inuu cumraysto waa loo diidey wa baycatu ridwaan baycadii beycatu ridwaan la odhan jiray kaanad waxay ahayd awal yani markaasi sulxudaybiya ka horreysay sulxudaybiya bay ka horreysay wabanaa fiihaa wabanaa birayxaana rayxaana wuxuu nebigu dhisay fiihaa fii haadihi sana haadaa arrinkaasi buyina waa la caddeeyey oo nusuusta iyo markaasi akhbaarta ayaa inoo caddaysa halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa beecatu ridwaan beeca la yidhaahdo beecatu ridwaan waa heshiiskii magacaas la baxay weeye beecadii heshiiskaa yani magacaa la baxday weeyaan beecadii beecatu ridwaan la ohan jiray beecatu ridwaan sababkeedu wuxuu ahaa nebigu markuu diray calayhi salaatu wasalaam isagoo cumro doonayo xudaybiye yimid kadibna cusmaan baa la diray xudaybiye waa maka agteeda weeyaan cusmaan buu diray si markaa uu ugu sheego quraysh inaysan dagaal doonaynin marka xoogaa waxaa la hakiyey cusmaan cusmaan baa la hakiyey mudduu maqnaa cusmaan marka waxaa soo baxay war odhanaya cusmaan waa la dilay cusmaan waa la dilo war noocaas ayaa soo baxay arrinkuna wuxuu ahaa oo sida la yaqaan waxay ahayd anna arusula laa tuqtal rususha lama dilo cidda ergada ah lama dilo maadaama ay dileenoo ficilka ay sameeyeen quraysh nebigu saxaabadiisa wuxuu la galay beeco uu kula beeco kula gelayo bilmowt inay la dagaalamaan quraysh ilaa dhammaantood ay dhintaan beecadaa marka beecatu ridwaan magacaas ayay la baxday saxaabadu dhammaantood nebigay beeco kula galeen inay inay la dagaalamayaan quraysh xataa yamuuta aakhiruhum ilaa uu dhinto midka ugu dambeeya bay beeco kula galeen allah ka warramay laqad radya allaahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara allah wuxuu ka raali noqday mu'miniintii markay beecada kula gelayeen geedka hoostiisa facalima maa fii quluubihim alla wuxuu ogaaday waxa qalbigooda ku sugan faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiban marka arrinkuna been buu ahaa warkaasi war beena buu ahaa cusmaan marka waa yimid kadibna heshiis baa dhacay rag bay soo dirsadeen quraysh yani markaa waa la heshiiyey dhowr qodob baa lagu heshiiyey marka dhowr qodob ayaa lagu heshiiyey dhowrkaa qodob waxay ahaayeen kow nabigu inuu noqdo sanadka inuu dib isaga noqdo oo cumro markaa uusan soo gelin magaalada maka waa qodob sanadka labaad laakiin inuu yimaado laakiin saddex maalmood keliya in la ogolya qodobka labaad wuxuu ahaa in dagaalkii la joojiyo muddata cashar sanawaad inaan toban sano la dagaalamin ayadna waxay ka mid ahay qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa heshiiska qofka jecel inuu cahdi la galo nebi maxamed calayhi salaam inaan loo diideynin qofkii quraysh la galaya heshiiska inaan loo diideynin dayib waxaa ka mid ahaa oo midka ugu darnaa uu ahaa ciddii timaadda nebi maxamed u timaadda calayhi salaatu wasalaam oo quraysh ka timaadda oo ka soo carara quraysh oo markaas islaamnimo doonaya in dib loo celiyo dib in loo celiyo cidda laakiin maxamed ka timaada oo quraysh xaggeeda aad inaan la soo celin heshiiska ka mid ahayd nebigu waa ogolaaday alayhi isalaatu wasalaam marka heshiiskaasaa la galay nebigu marka maadaama heshiiskaa la galay wuu noqday sanadkaas wasuda can cumratihi lama qasad saas sheekhu leh nebigu waa noqday alayhi isalaatu wasalaam xifaadan lihadi alcahd isagoo ballankaa ee heshiiska ilaalinaya ayuu dib u noqday baycatu ridwaanna yani saxaabadu markay baycada la galeen waxaa caddaatay warkii inuu been yahay cusmaanna aan la dilin baa caddaatay markaas waxyaalaha dhacay waxaa ka mid ahaa yani gabadha la yidhaahdo rayxaana inuu nebigu markaasi la aqalgalay rayxaan waa gabadhi aan soo marnay sabyu bani qurayda ayay ka mid ahayd oo lasugu hayo ma yani markaasi ma addoon bay ahayd mase waxay ahayd zawja min zawjaati الnabiy sal lla alay slam sheekhu asagu wuxuu ku socdaa inay ahayd min zawjaati الnabiy alayh الsalatu asalaam wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa baycat ridwaan baycadii baycatu ridwaan la ohan jiray kaanat awalu iyadu way horreysay ay awal sulxudaybiya sulxudaybiya way ka horreysay heshiiska way ka horreysay oo heshiisku waa dembeeyey markii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada uu kula heshiiyey dagaal inuu la dagaalamo yani quraysh arrinkaa markuu dhacay kadib oo warkii uu soo baxay inuu warku been yahay dilkaasi cusmaan ayuu markaa nebigu sulxiga heshiiska markaasuu galay wa banaa nabigu wuxuu dhisay birexaana fiiha fii hadihi sana haadaa warkaasna buyina waa la caddeeyey ay fi lakhbaari akhbaarta ku soo arortay baa lagu caddeeyey wa furida alxaju bikhulfin fasmacah wa kaana fatxu khaybarin fi asaabica wa furida waxaa la waajibiyey alxaju xajkii baa la waajibiyey bikhulfin maca khulfin khilaaf maciis baa la waajibiyey sanadkaas fasmac warkaa maqal wa kaana fatxu khaybara khaybar furashadeeduna fi saabicati sanadkii sanadkii toddobaad buu ahaa halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa raximah allahu tacaala xajka goormaa la waajibiyey xajka waxaa la waajibiyey buu sheekhu leeyahay iyadoo khilaaf ku sugan yahay sanadkii lixaad baa la waajibiyey khilaafkaasi waxaa tilmaamay ibnu kaiir raximah allahu tacaala kitaabkii siirada fii fusuul wuxuu yidhi sanadkii lixaad ayuu ahaa waa qowl aqwaasha culimmada ka mid ah qowl kale wuxuu leeyahay may sanadkii wuxuu ahaa sagaalaad buu ahaa qowl wuxuu leeyahy may sanadkii tobnaad buu ahaa waana sanadku nebigu soo xajiyey calayhi salaatu wasalaam qowlka waa qowl qariiba buu sheekhu yidhi waxaa ka sii qariibsan buu yidhi qowlka imaamu alxaramayn uu ku sheegay fi nihaaya nihaayat lmaطlabka nihaayat lmaطlab waa kitaab weyn oo minhaajka nawowi meesha uu asal ka yahay weeyaan nihaayat lmaطlab fii diraayati اlmadhab wuxuu sheegay imaamu alxaramayn xajka in la waajibiyey qabla alhijra kaasaaba ka qariib badan marka waa afar qowl weeye afar qowl weeyaan waa qabla alhijra waa midka ugu qariibsan sanadka tobnaad buu ahaa isna waa qariib sanadkii lixaad buu ahaa iyo sanadkii sagaalaad buu ahaa waa laba qowl oo kale labada qowl bay culimadu badan yihiin ima asaadisa wa ima ataasica ayib marka khilaaf baa ku sugan waana khilaafka marka ibnu kaiir raximah اllahu tacaala uu tilmaamay weeye nebigu sanadkii isagu tobnaad ayuu nebigu xajiyey calayhi الsalaatu wasalaam caamu xajat اlwadaac ayuu nebigu xajiyey calayhi الsalaatu wasalaam waxyaalihii dhacay marka waxaa ka mid ahaa kaa sanadkii lixaad bu calaa qowl weeyaane sanadkii toddobaad waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa fatxu khaybara khaybar in la furtay khaybar in la furtay khaybar furashadeed waxay ahayd nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu xudaybiye ka yimid heshiiskii uu la soo galay quraysh markuu ka soo laabtay labaatan casho ayuu markaa ku nagaaday magaalada madiina kadib nebigu wuxuu u baxay khaybar buu u baxay khaybarna waxaa ku sugnaa nimankii yahuudda ahaa oo magaalada madiina laga soo raray ba halkaa markaasi isku bahaystay halkaas bay markaasi degeen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaas ayuu yimid wuuna la dagaalamay inay tahay sanadkii toddobaad waa qowl jumhuur laakiin imaamu maalik wuxuu leeay isagu sanadkii lixaad bay ahayd sanadkii lixaad ayay ahayd marka halkaas waxaa lagu jebiyey nimanka yuhuuddaha oo lagaga adkaaday wa furida alxaju xajkii baa la farad yeelay bikhulfin maca khulfin khilaaf maciisa sanadkii lixaad ee fasmaca warkaa maqal wa kaana fatxu khaybara khaybaro furashadeedu wuxuu ahaa fi saabicati sanadkii toddobaad ayuu ahaa wa xadru laxmi alxumuri alahliya fiiha wa mutcatu nisa radiya wuxuu sheekhu leehy raximah اllahu tacaala wa xadru laxmi alxumur alahliya alxumur alahliya hilibkeedii taxriimkii la xarimay في sanati asaabica ayuu ahaa wa mutcatu nisaa wa xadru mutcatu nisaa mutcatu nisaa in la xarimayna mutcadii alradiyati faasidka ahaydna fiihaa fii haadihi sana sanadkan ayadna ahayd halkan sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah allahu tacaala sanadkii toddobaad waxaa yaala dhacay buu in la xarimay hilibka dameeraha alxumr alahliya waa dameeraha wey dameeruhu xumr alahliya iyo xumr alwaxshiyay kala yihiin xumr alwaxshiya waa dameer farowga isagu yani kuwa xalaal oo kuwa yan markaa isagu dibad eh, weeyaan dameer dibadeedka la yidhaahdo weeyaan isagu waa xalaal laakiin xumru alinsiya ama xumru alahliya kuwaasi waa xaaraam ayib kadaalika waxaa kaloo xaaraam ah mutcatu الnisa waxa la yidhaahdo mutcatu nisaana waa guur xilligii jaahiliga jiray oo a ninkii gabadhu inay heshiiyaan muddo mucayana inay isqabaan bay ku heshiinayaan muddo mucayana isbuuc shahr shahreyn bay ku heshiinayaan kadibna markii muddadii la gaaro wax alaaqa ma dhacaye waa la kala tegaya wax alaaqa ma dhacaye waa la kala tegayaa kaasna waxaa loo yaqaanaa mutcatu nisaa baa loo yaqaanaa taxriimkooda nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ah, من xadيiث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نikاح المتعة يومa khaybra nebigu wuxuu reebay oo xarimay nikaaxa iyo guurka markaasi mutcada ah nebigu waa xarimay عalayhi الصلاaةu وaسلام wuxuu kaloo xarimay عan لحuumi الxmر الأhliية yani marka xmr الأhliya hilibkoodana caamu khaybara ayaa markaa la xarimay nimanka shiicada la yidhahda iyagu weli waa ku dhaqmaan oo diintooday ka mid tahay waxaa loo yaqaana mutcada diintooda ayay ka mid tahay ayib weliba weliba fadaa'il bay ka sameeyeen man tamataca maratan fadarajatuhu ka darajati xasan xadiis baa atmaamayay leeyihiin waman tamataca maratayni fadarajatuhu ka darajati cali waman tamataca ثalaaثa maraat fadarajatuhu ka darajati nebigaa yidhi bay leeyihiin waa been abuur nebigay ku been abuuranayaan qofka hal mar tamatuc sameeyaa xasan binu cali buu la derajo yahay qofka laba jeer tamatuc sameeyana cali buu la derajo yahay qofka saddex jeer tamatuc sameeyana aniga ayaa ismartabanahay buu lehay waa kadib iyo been abuur weeyaan marka afcaal xunxun bay markaasi sameeyaan oo markaas waa u zino weeyaan waa zino markaa mutacay ku magacaabayaan almustawi sheekha la kitaabkiisa lilaahi uma litaariikh ayuu kaga warramayaa afcaal xunxun oo markaa mutacadaas ay ku tilmaamayaan oo markaa uu ka warramayo wuxuu odhanayaa musawi yani markaa sheekhoodii baan saaxiib la ahaa buu leehay marka qasas fara badan buu markaa ka warramaya kitaabkiisaas lilaahi uma litaariikh wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala waxadru laxmi xumur اlahliya alxumur اlahliya alxumur اlinsiya waa isku mid weeyaan hilibkooda taxriimkiisu fiiha ay fii haadihi sana sanadkaas oo sanadkii toddobaad ayuu dhacay waxadru mutcati الnisaa mutcatu الnisaa yani markaa mutcadii dumarka taxriimkeeduna mutcadii alradiyati ay alfaasida faasidka ahaydna yani markaasi fiihaa ay fi sanati الsaabica sanadkii toddobaad ayay ahayd ثuma calىa umi xabiibatin caqad wamahrahaa canhu الnajaashiyu naqad wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala uma caqada nebigu wuxuu mehersaday calىa umi xabiiba wالnajaashiyu najaashi naqada uu ka bixiyey mahrahaa maharkeeda canhu can الnabiy nebigu ka bixiyey calayhi الsalatu wasalaam halkana sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah allahu tacaala nebigu inuu guursaday umu xabiiba gabadhii la odhan jiray umu xabiiba magaceedu waa ramla bintu abi sufyaan abi sufyaanna magaciisu waa sakhr ibnu xarbin alqurashiya alumawiya gabadhaas waa min qurayshin waa min bani umaya weeyaan ayib marka nebigu wuxuu guursaday calayhi salaatu wasalaam ayadoo joogta ardulxabasha dadka halkaa u hijrooday bay ka mid ahayd waxaana ka bixiyey meherkeedii najaashi arbac arbacmi'at dinaar buu meher ooga dhigay kadibna nebiga calayhi salatu salaam halkaas ayaa looga soo diray marka gabadhaasi wuxuu dhacay caqdigeedii meherkeedii sanadkii toddobaad ayuu dhacay uma caqada nebigu waa mehersaday calaa ummi xabiiba gabadha umma xabiiba ayuu mehersaday calayhi salaatu salaam wاnnajaashiyu najaashi waa ninkii aan soo marnay asxamata najaashi yani meliku alxabasha weeyaane wالnajaashiyu najaashi naqad bimacnaa asaga naqdi yani bmanaa dafac asaga ka bixiya canhu can الnabi sal slam maharahaa meherkeedii ayuu ka bixiyey meherkeedii oo markaasi afar boqoloo dinaar ah ayuu ka bixiyey wa suma fii shaatin biha hadiya uma اstafaa safiyatan safiya wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa suma waxaa sun lagu daray fii shaatin ri ridaasoo hadiya hadiyada nabiga loo soo hadiyeeyey bihaa ay fii haadihi bihaa ay fiiha sanadkaas uma istafaa nebigu uu doortay safiya safiya bintu xuyeya ayuu doortay safiyatan xaalay tahay safiya xaalay tahay mid naftisu u doortay macnaa khasahu linafsih naftiisuu ku gaar yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khaybar tegey oo khaybar uu furtay baa islaan yahuudiyad ah oo la odhan jiray zayna bintu alxaaris zawjatu salaam ibnu mishkam ninkii ru'aasadii bani nadiir ka mid ahaa xaaskiisii oo la odhan jiray zaynab bintulxaaris baa nebiga waxay u keentay yani markaasi neef sumaysan bay u keentay nebiga waxaa la joogay saxaabi kale oo la odhan jiray bishri ibnu bara ayaa la joogay oo hilibka markaas la cunay nebigu kuma dhiman calayhi salaatu wasalaam laakiin saxaabii kale waa ku dhintay markuu cunay hilibkaas sumaysan waa ku dhintay marka waa la weydiiyey waxaa la yidhi maxaa kuu kalifay in markaasi eh, aad nebiga sunta siiso waay ti waxaan islahaabay ti hadduu nebi yahayna waxba yeeli mayso hadduu yahay yani markaasi melikna ilaahay ka qabto baan islahaabay tiri riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan markii saxaabiga uu dhintay qisaas baa loo dilay maadaama ay wax dishay waa la dilay saxaabiga markuu dhintay oo sunta u dhintay waa la dilay marka arrintaasi waxay dhacday markii khaybar la furtay yahuudduna kadri iyo khayaano caan bay ku ahaayeen ambiyada inay laayaan caan bay ku ahaayeen nebi zakariye iyo nebi yaxya iyagaa dilay marka nebiga waxay oga soo artay hadiyad inuu yahay laakiin inay ku dusheeya nebi maxamed doonayso alayhi salatu salam lakin ilah baa ka badbaadiyey xadiiskuna waa xadiis saxiixa weeyaan kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay safiya safiya bintu xuyey xuyey ibnu akhtab wuxuu ka mid ahaa madaxdii bani nadiir buu ka mid ahaa markii laga soo saaray magaaladii madiina khaybar bay degeen khaybarna waa looga daba yimid khaybar markii looga daba yimid yani markaa khaybarna waa lagaga adkaabay marka safiya nebigu calayhi salaatu wasalaam way soo islaamtay nebigu waa xoreeyey waana guursaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wasumma fii shaatin ribaa sun loogu daray shaatadaasoo hadiya hadiyad ah nebi maxamed loo soo hadiyey calayhi salaatu wasalaam bihaa ay fiihaa sanadka dhexdiisa uma istafaa nebigu u doorto calayhi salaatu wasalaam safiya safiya bintu xuyay ibna akhtab ayuu doortay zawjatan lahu safiyatan xaalay tahay mid naftiisa u gaar yeelay uma atat waman baqii muhaajiran wacaqdu maymuunata kaana alaakhira uma atat way timid umu xabiiba ayaa timid waman cidna way timid baqiya fi lxabasha dhulka ardulxabasha yani ku baaqi noqday muhaajiran xaalay mid u hijrooday wa caqdu maymuuna maymuuno guurkeedii kaana wuxuu ahaa caqdigaasi alaakhira guurkii oo ugu dembeeyey oo nebigu gabadh uu guursado halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala gabadhii ahay umu xabiiba ramla bint abi sufyaan oo iyadoo abdulxabasha joogta nebigu uu guursaday way timid keligeed maysan ahayne waxaa la socday dadkii halkaa ku sugnaa oo annaga soo marnay saxaabadu laba gor inay u hijroodeen markii dambe saxaaba boqol ku dhow inay hujroodeen waxaan kaloo soo marnay inay soo laabteen markaasi kow iyo afartan inay soo laabteen marka lixdan baa weli meeshii ku sugnaa lixdankaasoo marka ay ka mid ahayd umu xabiiba ayaa markaas soo noqday waxaa ka mid aha jacfar ibnu abi aalib baa ka mid ahaa jacfar ibnu abi aalib ibnu cami nebiy sal slam ayaa ka mid aha dadkii marka halka ku sugnaa dhammaantood marka waa soo laabteen nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi maa adrii ana biquduumi jacfar asaru am bifatxi khaybara midka ah ii farax badan oon yaan ku farxo ma garanayo ma furashada aan khaybar furtay mase jacfar oo ka yimi ardulxabasha oo muddo ka maqnaa toddoba sanoo halka ku maqnaa yacnii intaan la soo hijiroon ka hor buu aaday halka u hijrooday marka toddobadan sanoo la joogay madiina way maqnaayeen iyo muddo ka sii marka imaanshaha jacfar uu yimid iyo dadkan la socda iyo khaybar furashada aan furtay yani markaa midka ii farax badan ma garanayo nebigu sal allahu alay wasalam marka inay xilligaa yimaadeen bay markaa tusinaysaa bacda fatxi khaybara inay yimaadeen wuxuu kaloo nebigu guursaday calayhi salatu salaam xilligaasi maymuuna bint alxaaris alhilaaliya waa khaalatu cabdullahi ibnu cabbaas waa khaalid ibnu weliid khaalid ibnu weliid iyo cabdullahi ibnu cabbaas habar wadaag bay ahaayeen marka habaryartood ayay ahayd waxayna ahayd xaasaskii ugu dambaysay xaaskii ugu dambeeyey oo nebi maxamed uu guursaday calayhi الsalaatu wasalaam ibnu qayim aljawsiya wuxuu yihi raximah اllahu tacaala wa hiya aakhiru man tazawaja bihaa gabadhii ugu dambayso nebigu guursaday bay ahayd tazawajaha bimaka fii cumrati اlqadaa cumrat اlqadaa ayuu guursaday cumrat اlqadaana waa inoo soo socotaa ayib markuu ka xalaalooyey cumrat اlqadaa ayuu nebigu guursaday calayhi الsalatu wasalaam uma atat way timid umu xabiiba ayaa timid waman cidna way timid baqiya fi lxabasha arduxabasha ku baaqi ahaa muhaajiran xaaluu yahay mid hijroonaya ila ardi abasha ila ardi alxabasha maca dadkii arduxabash uu ku hijrooday oo ku sugnaa baa soo raacay umu xabiiba wa caqdu maymuuna maymuuno guurkeeduna kaana wuxuu ahaa caqdigaasi alaakhira kii ugu dembeeyey caqdi nebi uu sameeyo kii ugu dembeeyey buu ahaa wa qablu islaamu abi hurayra wa bacdu cumratu alqada ashahiira wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa qabla daalika intaa ka hor intaa ka hor kaana islaama abi hurayra waxaa dhacay abu hurayra islaamnimadiisii wa bacdu ay bacdu khaybara khaybar kadibna kaanad waxay ahayd cumratu alqadaa ashahiira cumradii cumratulqadaa la ohan jiro caanka ahayd ayaa xilligaas ahayd halkana sheekh wuxuu noogu sheegayaa wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu raximah allahu tacaala abu hurayra oo soo islaamay oo abu hurayra wuxuu soo islaamay qubayla khaybar qablu ay qabla fatxi khaybara ayaa u jeedaa intaan khaybar la furan ayuu soo islaamay ayib nebigana wuxuu yimid calayhi الsalaatu wasalaam khaybar buu u yimid khaybar ayuu u yimid khaswada laakiin kama qayb gelin ayib marka abu hurayra waa min asli اlyeman asalkiisu waa yemani weeye qabiilada dows ayuu ka mid yahay nebiguna waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka hore waxaa soo islamay nin la odhan jiray tufayl ibnu camar addawsi baa soo islaamay kadibna qoomkiisibuu u tegey isagoo diinta ugu yeeraya nebigu waa u duceeyey allaahuma ahdi dawsan waadi wa'ti bihim ilaahu soo hanuuni reer dows oo keen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahu reer dows soo hanuuniyo keen marka eh, ilaahay waa aqbalay baryadaasi reer dows waa soo hanuuneen dadka soo islamay abu hurayra ka mid aha marka abu hurayra xaafid asaxaaba baa ka mid ahaa waa saxaabada ninka ugu xifdiga badan ayib shan kun iyo saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiid buu nebi maxamed ka xifdiyey calayhi الsalaatu wassalaam waa saxaabada ninka ugu xifdiga badan cala aliطlaaq weeyaan cid ku soo dhow xataa ma jirto marka wuxuu nebiga u yimid caamu khaybar oo xilligan ah xilligan waa sanadka toddobaad buu u yimid nebiguna koy tobnaad awalkiisi buu dhintay marka waa toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad waa afar sano nabiga la joogo alayh salatu slam arbaca sanawaad faqad fa saara axfad asaxaaba iyo intaa yani labadaa saddexdaa biloodoo markaasi muxaram iyo safar iyo rabiicu lawal nabigu dhinto alayh salam ayuu nabiga la joogay haddana wuxuu noqday saxaabada ragga ninka ugu xifdiga badan buu noqday wax kalena ma ahayno asagu intaasi nebigu laazimay alayhi salatu salaam nebiga ayuu laazimay saxaaba fara badan oo laga soo bilaabo waqti nubuwa ilaa nebigu intuu ka dhimanay la joogayna axaadiista nebiga ka wariyeen waa axaadiis kooban isagoo afartaa sana la joogayna axaadiisu nebiga maxamed ka wariyey cid ka warisay ma y jirto marka dadaalka uu sameeyey bay tusinaysaa ee ijtihaadka uu sameeyey isagoo muddo kao nebi maxamed la joogay inuu haddana cilmigaa intaa la eg haddana xasiliyey marka waxay ku xihan tahay ijtihaadka iyo dadaalka qofka uu bixiyo bay ku xihan tahay yani markaas cilmiga inta markaa cilmigiisu qofku uu noqdo kadib sheekh wuxuu noo sheegay waxaa dhacday cumratulqadaa cumradii la ohan jiray cumratulqadaa waa cumradii nebi maxamed laga hor istaagay inuu maka tago oo la soo celiyey cumraduu markaa nebigu gudayey cumrat alqadaa waa cumradii qadaha weeyaan uu nebigu qallaynayey muxuu qallaynaya tii loo diiday buu nebigu qallaynaya calayhi salaam oo heshiisku wuxuu ahaa sanadkan iska noqo sanadka dambe soo noqo marka waa sanadka dambe marka sanadkii dambe ilaa kii loo diiday lixaad buu ahaa kanna waa toddobaad marka toddobaad buu nebigu ku noqday calayhi salaatu wasalaam wuuna soo cumraystay nebigu calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu soo laabtay wuxuu sheekhu wa qabla daalik intaa ka hor ay aswa qabla qaswati khaybar weeyaane intaa ka hor kaana waxaa ahaa ama wa islaamu abi hurayrata abu hurayre islaamnimadiisu kaana wuxuu ahaa qabla daalika ay qabla khaybara khaybar intasa dhicin ka hor ayuu ahaa wa bacdu waxay ahayd wa kaanat cumratu alqadaa cumradii cumratulqadaa la odhan jiro caankayd waxay ahayd bacdu ay bacd fatxi khaybara khaybar markii la furtay ayay ka dambaysay wاrusula fi lmuxarami اlmuxarami arsalahum ila اlmuluuki faclami wa ursilat waa la diray alrusulu rusushi baa la diray fi lmuxarami bisha muxaram almuxarami ee xurmada leh arsalahum nabigu waa diray calayhi الsalaatu wasalaam ila اlmuluuki boqorradii buu u diray ee faclami arrinka ogow halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah اllahu tacaala waxyaalihii dhacay sanadkii toddobaad waxaa ka mid a ah, nebigu inuu diray calayhi salaatu wasalaam rusul inuu diray rusul inuu diray rususha waxaa loo diray nimankii boqorada ahaa oo madaxda ahaa oo markaa caalam ka talinayey ayuu nebigu u kala diray isagoo markaasi nin kasta waxaa loo dhiibay risaala loo dhiibay camar ibnu umaya addamri ayuu nebigu diray oo najaashibu u diray najaashigu waxay leeyihiin ma ahan culimada qaar waxay leeyihiin najaashigu ma ahan kii islaamay maahan waa mid kale dayib dixiya alkelbi saxaabigii la odhan jiray dexya ibnu khaliifa alkelbi waa saxaabigu isku soo ekeyn jiray isku soo shabihi jiray jibriil markuu nebi maxamed u imaanayo dexya ibnu khaliifana waxaa loo diray qaysar meliku ruum baa loo diray cabdullaahi ibnu xudaafa assahmina waxaa loo diray kisra ninkii la odhan jiray oo faris markaasi rayse ka ahaa dayib xaatib ibnu baltaca saxaabigii la odhan jiray waxaa loo diray maqowqis waa ninkii masar ka talin jiray marka rag noocaasoo fara badan ayuu nebigu kala diray oo u kala diray nimankaa madaxda oo markaa caalam yani ka talin jiray ayib waxaa ku sugan xadiiska صaxiixa min xadiiثi anas ana nabiy اllahi salى اllahu alيه wasalam kataba ilى kisra wa ilى qaysara wa ilى الnajaashi wa ilى kuli jabbaarin yadcuuhum ilى اllahi taعaalى wuxuu nebiga ilaahay warqaduu diray rasaa'il buu diray wuxuu u diray kisra iyo qaysar iyo najaashi iyo nin kastoo jabbaara mutakabir ah ayagoo markaasi ilaahay diintiisa ugu yeeraya ayuu markaa nebigu diray calayhi الsalaaةu wasalaam rasaa'ishaas marka arrimahaasi irsaalu rusul waxay dhacday sanadkii toddobaad bay dhacday wa ursilad waa la diray arusul rusul baa la diray fi lmuxarami almuxarami labada muxaram midda hore waa bishii magaceeda wey muxaram la ohan jiray almuxaram dambena waxaa weeyaan waa muxaramtu waxay ka mid tahay min ashhuri اlxurum ina ciddaة الshuhuuri cinda allahi اثnaa caشhara shahra fii kitaabi اllah yowma khalaqa الsamaawaati wاlarض minha arbacaة xurum afar ka mid a xurmada leh afartaasi saddex waa isku xigaan waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab weeyaan marka almuxarami ay daat اlxurma weeyaan waa muxaramtii xurmada u saaxiibka ahayd weeye wa ursilad waa la diray arusul rusul baa la diray fi lmuxarami bisha muxaram baa la diray almuxarami xurmada markaa u saaxiibka ahayd arsalahum nebigu waa diray calayhi salatu slam rasulsaas rasulka wuxuu u diray ila lmuluki boqorradii buu u diray nimankii boqorrada caalam ka tarin jiray ee faclami arrinka ogow ayuu markaas sheekhu leeyahay halkaa inoo joogo wallahu aclam